hadday jiraan kuwo kaloo jigjiga iyo hargeysa jooga ballan waxaa igaa ah tigid inaan u dirayna tigid bismi illaahi walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh alxamdu lilahi aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini اlxaqi liyudhirahu cala diini kullihi walow kariha almushrikuun insha allahu tacaala waxaan rabaa kelimad kooban toddobaadkan inaan kaga hadlo munaasabadda ah ashirku mudbir waatawxiidu muqbil shirkigii dhabarku ujeediyey oo waa jabay towxiidkiina waa soo qaabilo wuu saro maray ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa watawxiidu muqbil waxaan ka wadaa arrin iska wada cad aaway nimankii aan ku ballanay inaan wada hadalno ama aan ishabaarno aawey soomow ma haysaan magaalada maka maqan yah maya waa joogaa waa hubaa inta badan sidaan qiyaasayo inuu warku gaaray laakiin war lagama hayo isagii saaxiibadiiba waxaan kaloo warku hayaa in qaar kaloo gobollo kala jira caroodeen suufiyadii iyo qabuuriyadii oo yidhaahdeen maxaa loo fiirsanayaa maa meel la saara ninkaan iyo saaxiibadiiba maa lala doodo maa lala habaartamo kuwo badanoo isla quman war ama hargeysa jooga dhaha ama jigjigo jooga ama gaalkacyo iyo garowa jooga ama burco iyo caabudwaq jooga ama guraceel iyo baydhabo iyo kismaayo jooga qabuuriyow bannaanka imow waxaa tahay ma leh waxaa tahay ahlu shirki nin kastoo munaaqib difaacayo bannaanka imo haddaad diin hayso haddaadan hayn maba haysine ilaah u toobadkeen midda kaleon kusii darayo ku celinaya waa maxay haddaad isku kalsoon tahay oo aad rumaysan tahay waxaad haysataa xaq inay yihiin maxaad ishabaaridda uga baqee qofku markuu isku kalsoon yahay oo isagu inuu xaq rumay haysto rumaysan yahay banaanku imaanaya diini muxamed baan wada sheeganaynaa calayhi salaatu wasalaam annaga iyo suufiyada qabuuriyadaaba kama hadlaya nin aan ilaahay kheyrkii baryayn horaan idinkugu sheegay nin alla keliya caabudaya nebi maxamedna raacay shirkina aan ogolayn kaas walaalaan nahay ama soomaali ahaado ama qolo kale ha ahaado laakiin nimankan waa niman laandheeroo fara badan adduunkai o dhan bay joogaan qaadiriya oo soomaaliya joogta axmediya oo soomaaliya joogta zayliciya saalixiya idriisiya intaba geeska afrika waa laga helaa suudaan waxaa sii dheer tijaaniya samaaniya iyo qaadiriyadiiba sii dar galbeedka africa tijaaniya turkiya shaadaliya bakistan afghanistan indunisiya waddankan loo yaqaano indiya naqshabadiya maturidiya zahrudiya waxaasoo dhan baad matalaysaa soomo banaanka imow ilma adeerada matel saaxiibada aada la caqiida tahay madel matel mid kastoo ilaahay keliya u yeerta ama bari ha joogo ama galbeed ha joogo munaaqibka iyo waxa ku yaalana shirki u yaqaanana anaa matalaya haddaad caqiide xaqa haysa bannaanka imow haddii kale toobad keena war ku soo macadda meel huuga badan male waxaan kaloo idinkugu bishaaraynayaa rag odayaalo waaweynna inoo noo khayr allah idin siiyo wax badan baan masaladan ku wareersanayn hadda waa ka qanacnay ilaahay cid loola yeeran karaayo ma jirto alla keliyaan u yeehanaynaa wakaa diinkii xaqaa khayr allah idiinsuy adinkana waddadaad noo ifisan waa rag ku soo abaaday konton lixdan toddobaatan sano oo maalmo badan ama internetyada ka fiirsaday ama masaajid ka yimid ama meelo kale dood ka dhagaystay waxaa u soo baxday saaxib almunaaqib inuusan diin haysan inuu shirkiiyo diinta abujahal buunbuuninayo inuu diidan yahay ilaahay keliya in loo yeerto rabu samaawaati walard odayaashii waxay yidhaahdeen waa ka qanacnay kuwo kalena waxay yidhaahdeen waxaan sugaynaa nimankaasu intay habaarka imaanayaan kala baxa dambe ayaan sugaynaa hadday baa habaarka imaan waayaan marka ka warama iyagii su-aashaasaan u diraya waxaan u marinaya warbaahinta hadday habaarkii imaan waayaan soomoyo saaxiibadii iyo muftigooda la ii sheegay biyamaa loo fadhiya maantaan magaciisa maqlayay magacii muxuu aha muuse jiilaani miya muse cumar jiilaani mid muftiya u fadhiya biyamaalow oo kutubtii khuraafaadka o dhan akrinayo muftigii weyna banaanka u soo baxa waa saabaarena awal baa cilmi lagu weydiinay nin burdaya akrinaya munaaqib cilmi la weydiin maayo oo intuu yimaado ma dhigi karo waxaan waa xaq wuu is og yahay laakiin soo kuma qanacsanid oo ummad badan kuma hanuunisid saad rumaysantaha haa aan kala baxno ilaahay baan baryayna inuuna kala saaro ilaahayna waa kala saarayaa oo haddii layshabaaro dadkuna alla tuugan waa la kala saarayaa hadday la aamusayiin suufiyadu waa laydinka hari doonaa maalmo haddaad aamustaan bisho haddaad aamustaan ama laba toddobaad iyagaa iska daalayo aamusi doona <laughs> ma hari doona annagu weligan waxaan taaganaha bannaanka imaada maxaa yeeley ummad baan rabnaa inaan ka fujino rajada aan ka qabo shakhsiyaadka suufiyada ee ilaahay kheyrkii baryaya iyagu inay toobad keenaan rajada aan ka qaba aad bay u yartaa laakiin dad bay lumiyeen waalidiinteen iyo qaraabadeennay lumiyeen hooyada iyo aabbaha coronavirus maanta inuu ku dhaco haddaad maqasho wadnaha ku xanuuni lahaa ka warrama hooyo u yeeranaysa akifna yaquud madad iyo jiilaani faalmo rasuulay leh ama bayxaaway leh hooyo shirki bay ku jirtaay in shirki ay hooyo ku dhimato iyo inay coronavirus u dhimato kee roon coronavirus inay ku dhimataa roon ayadoo ahlu tawxiida haddiiba coronavirus ay ku dhimato ilaahay inuu naxariistaan rajeena bal darajatu shuhadaa la gaarsiiyo laakiin aabbe iyo hooyo ayaa shirki loo fatwooday ninbaa hor fadhiya wuxuu leeyahay samadaa layga quudiyaa sirul asraar baan aqaan baxr anwaar baan aqaan ilaahay xaggiisaan wax ka arkaa looxul maxfuudka ii muuqda hmm, waxaasuu yidhi odagii abartiina waxay yidhaahdeen maasha allah culimo waaweyn ishaara halo lagu arku dhihi kulli been waay looxul maxfuudka cid aragtaa ma jirto isaguna ma arko awliye kalena looxul maxfuud ma aragto wuxuu iskaga dhigayaa qofka qof habeenkii caalamul asraar ku jira samaawaadka laga quudiyo ilaahay xaggiisa hadduu naba kacbada ku tukado waxaas beentii intaa soo socon jirtay beentu hal lugee leeda lugtii baan qabanaynaa marka waa doodnay dood gaagaaban waa ka baxeen muddoodii weyneed baan ballaminay ma soo socdaan habaarka see laga yeeli in lays habaaraha la rabaa qur aankeena ku taallaa meesha ugu dambaysaa lagu kala baxaya inay tahay ishabaarid waa maxay waxaa la yidhahdaa daawada waxaa u dambeeya isgubidda soo maaha aakhiru dawaa alkay kalabaxa u dambeeya waa maxay ilaahay baan baryaynaa fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin waa is og yihiin marka juuq iyo jaaq ma leh aaway aaway culimmadoodii aaway fuqahadoodii aawa raggii rumaysnaa inay samaawaadka iyo howlahoo dhan ku dhex jiraan oo mas-uuliyiin yihiin oo ilaahay wakiishay dadka beenta ka daayo toobad keena ilaahayna abuurta u soo laabta ma diideen aan kala baxno ma diideen habaar haddaad doodii iyo sharcigii iyo aayaddii ku qancin weyday jahannamaa ku qancinaysa waxaa ugu celcelinayaa in laba qof iyo saddex qof weliba isku darsada dheh oo midka hargeysa jooga iyo kan garoowa jooga kan kismaayo jooga iyo midka garbahaaray jooga burhaanta isku darsada burhaanta karaamada isku darsada iyo ducada iyo dikru lawliyaa soddona ku yimaadaan soddonka baana alla habaartamaya maxaa yeele waa ahlulbaatil waxba ma tarayaan inay dumaan baan rabnaa meesha u dambaysa maanta waa zuulayaan qof walba dadkii shacabkaa baa garanaya haweenayda cajiinta iyo caanaha gadaysaa maanta waxay leedahay oo hadday wax hayaan may yimaadaan shacabkii baa fahmaya odayaal waaweyn baa fahmaya haddii la qarin lahaa yaa fahmi laha ummaddii naar bay u kaxayn lahayn ma qarinayna marka waa kula dagaalamaynaa addacwa haddaad cilmi haysaan la imaado weliba culimmadiina waa weynayo raggii koofiyada waaweynaa weynaa waya raggaan sheegayno inay bannaanka yimaadaan hadday xushoodeen oo ay ka baqayaan koofiyaddu inay ka dhacdo waa ogaan wax kaloo ka baqi maayaan ilaahi ha u toobad keenaan adduunkan waa laga tegayaa shaksi bini aadano adoo kalead aad hortegi weyday ka warama rabulcaalamiin mal maxaa la hortegi oo xujo ah ilaahay baad xujo bini aadan adoo kaleo intaad la doodo aad miiska ku gedin karto ayaad xujo la hor imaan weyday ka warama rabulcaalamiin maxay la hortegayaan ilaahay maaqifnaa yaquud madad ya jiilaani ba ilahay la hortegi meeshii looga yeero joogo jiilaani miya ilaahay la hortegi maanta lay tusayay adkaar baal cusuba hadda ay sameeyeen qasiido cusub waxaa la yidhaahdaa ya jilani ya jilani ya nuur اlhuda ajib dacwatii jamiica ya ahira subxaan allah waa shirki markuu midkii la fahmo mid kale la soo baxaya ya jilani ya jilani ya nuur اlhuda ah, nuurkii hanuunkow ajib dacwatii jamiican baryadaydoo dhan aqbal subxaan allah war miyaan waxaasu kufri iyo shirki ahayn oo lagu xadraynayo madaxa laba ruux iyo garbaha ajib dacwatii jamiican baryadayda oo dhan aqbal yaa daahira kii muuqday oo bannaanka yaallayow ama kii guulaystayow waa af carabi way ku hadraynaya hadday cusub taha middani haddaan laga qaban dadkii oo cid u istaagtay alla uusan u keenin oo waran ku noqoto shirkigii ummaddiina horey u lumiyeen qaar badan baa sababkooda jahannamo ku aaday kuwa nooloo dambena ma yeelayno waa la rafanaynaa inta ilaahay ugu talagalay hanuun way hanuunaysaa qaala allahu subxaanaه wa tacaala bal naqdifu biاlxaqi calى اlbaطil fayadmaqu faida huwa zaahiq allahu akbar yacni naqdifu biاlxaq xaqa ayaanu ku ganaynaabaa alla yidhi cala albaطili baaطilka dushiisa fayadmaqu markaasuu zuulinaya waa dakhraya faida huwa zaahiq ay zaa'il baaطilkii waa zuulaya mar walba baaطilka ilaahay xaq buu ka hor waxaan la dagaalamayna dhalasho ma aha degaan maaha dhul maaha laakiin waa maxay anna maca allaahi aalihatan ukhraa baan diidana ilaahay cid lala caabudaa jirta waana baail waa baail waa shirkiga ambiyadu la dagaalameen waa kii nebi maxamed alla uu la soo darin uu la dagaalamo liqowlihi tacaala wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun bal aad u dhegeysta kalaamu jabbaaru samaawaati walard adiga hortaa macallinow nebiyow calayhi salaatu wasalaam ma aanan dirin rasuul ilaa haddaanu dirnay waxaanu la dirnay annahu laa ilaaha ilaa ana mid xaq lagu caabudo ma jiro aniga mooye facbuduuni ha laysoo caabudo hadafkii ambiyada loo soo diray adduunyada loo abuuray janniya naar lagu kala gelayey oo tawxiidka ahaa ayay shirki ku dareen ummaddiibay shirki diintooda uga dhigeen wallaahi wax ka weyna lala dagaalami lahaa ma jirto wax ka weyno wakhti loo huri lahaa in dadka laga badbaadiyo wallaahi ma jirto qofka caaqilka oo ilaahay hortiisa ku xisaabtamayow waxaan maanta diidanahay badeeco iyoiyo dhul iyo ganacsi ma ahan waa ilaahay adduunka abuurtay ee aniga adigana abuuray in loo sharig yeelaa la rabaa annaguna waa diidannahay maxaq baan ku taagannahay mase baail ii jawaab akhyaare hoosa u hadlina soomooba intuu yidhi maa kor u hadashaan biri baa soo celinaynaa baalkii ii sheeg munaaqibkaan soo celinaynaa war ma mayla qabtaan haa bay yidhaahdeen munaaqabkaan burburinaynaa tawxiidkaan u istaagaynaa mayla qabtaan weli qabuuriintu ka cod hooseesaana maxaa dhahay war munaaqibkaan duminaynaa tawxiidkaan u taagnaanaynaa mayla qabtaan allahu akbar dacwat lxaq wey waa dacwatu muxamed calayhi salaatu wasalaam waa diidnay munaaqib iyo burde in dadkanaga diin looga dhigo waxaan rabnaa odayaasha arrintaa rumaysan inaan ishabaarno fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin taasaan rabaa ilaah idinkii maanta waa shacbaan waa taban wey waxaan jeclaan lahaa shacbaankan gudihiisa ninkii odaga inuu iskeeno hadday jiraan kuwo kaloo jigjiga iyo hargeysa jooga ballan waxaa igaa tigid inaan u dirayna tigid oo oo dhaayo ma lala habaartamo tigid annagaa u dirayna haddiiba diyaaraduhu ay furan yihiin eeraboradii corona u xihan yihiin si ay u yimaadaan oo muqdisho oo ra'su soomaal ah meeshii soomaaliya o dhan madaxeeda ahay baan joognaa hadduu gaarisa ka imanayo waa soo dhaweynayna hadduu baydhabo iyo kismaayo garbahaaray ka imanayn waa soo dhawaynaynaa ilaahay kayrkii iyo awliyaa loo yeertaa ninka dhahayow meel kastaad joogtaba cagtanada mushrik baad ka tahay allahu akbar meel kastaba joog ama caalamka meesha u dambeeya deganow ama gurigayga guriga ku dhegan deganow ama xaafad dariska annagaa ku jira ilaahay kayrkii ma caabuda mushrik alla keliya haddaad caabuddo oo cid kale inaad u yeerato aadan ogolayn oo ilaahay keliya rajaynayso oo keligii u hoggaansan tahay dunuub kastaba ku dhac haddaadan bannaysanayn muslim walaalkeenaa tahay ama waxaad joogtaa galbeedka caalamka ama bariga caalamka caqiide cad soo maaha haadaa huwa caqiidat lislaam ilaahay baan ka baryayaa inuu na kala saaro annaga iyo daalimiinta mushrikiinta ah rabbulcaalamiin aamiin dhaha waxaan ilaahay ka rajaynayaa ka baryaya subxaana wa tacala way ishaya iscelcelinayaan hadda waxaa laga yaabaa kii la soo diri lahaa inay ka fikirayaan adigu bax maya adigu bax laakiinse anigu idiin doori maayo soomow baan idhi haddaad mid kale ku soo badashaan oo raggiina waaweyn ka mid a qabuuri qabuuri low ii yaha ma kala sexda aniga waa la habaartamaya nin kastoo ku doodaya in waxa ay samaynayaan ay xaqii tahay oo awliya bariga ah annaguna waa shirki baan leenaha waa diintii abujahalwa marka ilaahay baan ka baryaynaa inuna kala saaro sidaa haddii lagu socdo oo waxoodaan u jiraan internet yay leeyihiin raadiyayaal bay leeyihiin masaajiday leeyihiin ducaad bay leeyihiin kuwa xarfaana waxay leeyihin xadiidka isku dayaya mawduuca dadka iyo xadiidka kale daciifka ah inay dadka diin uga dhigaan dad badanoo juhalaa masaakiino diintii jecel bay lumiyeen oo waxay uga dhigeen shirki maxabatu nabiyi calayhi salaatu wasalaam nebiga la jecelaaday uga dhigeen shirki ah, ninka nebiga jecel waxaa lagu garanayaa ah, mawliidku xoola qalaabay dheh mawliidka ayuu xuska nebiga qalaa markaasi intii yaray duqda haysatay iyo odaga xoogaagii kaydka waabu dhihi jacaylka nebigan ku muujinaa kuwa neefweyn oo kun iyo dhowr boqolo dollara ayuu soo galaya maxaa dhahay nebigan ku xusayaa buu leeyahy waa shirki lacana allahu man dabaxa ligayr illaah ilaahay ha lacnada buu yidhi nebigu ninkii ilaahay kayrkii u gowracay rasuulkii alle u gowracaya ama awliya u gowracaya ama awowa u gowracaya ama cid kale u gowracayaan waa dabiixa ligayr illaahi marka yaa lumiyo shiikhu ah shiikhiisi maamaabu u keena wuxuu yidhi ninkaan shiikh lahayn shaytaan baa u shiikha markaasa qofku wuxuu leeay shiikhaa ku dabafay maalinta qiyaamaa la tegayaa qaadiriyada calankooday taaganayaan markaasay soo xaroonayaan jannada axmediya imaanaysa calankooday taaganayaan jannaday ku xaroonayaan saalixiya imaanaysa alla muxuu been u tiriye godka lagu cadaabiyo muxuu uu been sheegay u ninka odaya kan waxaas u fatwooday muxuu been sheegay maalinta qiyaama calan qaadiriya mid uu weysiiye janno laguma gelay ninkii ilaahay waxiday ayaa janno gelay oo nebi maxamed raaca calayhi salaatu wasalaam calan iyo faarax qiyaamaha maaha waxaad rumaysan tahay baa qabriga nala tegi banka qiyaamahana la soo istaagaysaa diinu tawxiid waxaan ahayna janno ma gelay liqowlihi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu اljannata ilaa nafsun muslima saasuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalam xadii saxiixa wey jannada ma galayo ilaa naf ilaahay u hoggaansan mooye qof ilaahayna u hoggaansan makhluuqna u hoggaansan ilaahyo badan buu caabuday waxaan rabnaa markaa saa ila fahamteenba dad badanna hadda ay dareemeen qaarna waa shakiyeen shaki baa ku taagan oo waxay leeyihin waxaan hadiiba saan tahay waa arrin loo baahan yahay shakigu waa bilowga inuu xaqa fahmo la waxaanu ku dheganaa awal oo aabbo ka dhaxlo awowo ka dhaxlo oo jimcihiisa iska bundumanayay marka la yidhahdo waxba kama jiraan waa shirki kii kuugu yeeray baadi kuugu yeeray ee uu maqlo inuusan maqlin baa darane adinkana maxaa laydinka rabaa faafiya internetyada dacwada tawxiid ku faafiya meemoriyaasha ku faafiya ariiqyada ka faafiya si kastood ku faafin karto faafi ilaahay cibaado uga raadso subxaana wa tacaala ajar alla uga doono nin adoon dukaan haddaa leedahay bajaaj daa wada bajaaj ka daar labada qof ee saaran dhagoodaa ku maqla caasila haddaa kuwa caasigaaba ceelasha aad wakti dheer baaba jiro hal saac ba gaarigula saaraya ku dhawaad ama afartan daqiiqo u daar maqashihii shirkiga awliye barigayga waa kufri waa kufri waa shirki ha isxajiya durra mushrika xoogaa ha dhibsado cabaar buu gawsaas ku haynaya kadib maxaa imaanaya waa bini aadan caqli buu leeyay war waxaan maay dood baa gaariga ka dhex furmaysa dukaan baad gadaa ka daar aslihin dadka burka kaa gadan maayaane beriiska ha u jixin jixin daar tawxiidka ha maqlaan baradhaad gadaa yayaami waa imuu arag odayaalo ganacsatadii eh, eh, eh, khudaarta ah ku daar meeshaa joogto haddiiba aad <laughs> fursad wax lagu daara leedahay badanaa dadkaas waa ku adag tahay marka waxaan ka wadaa faafiya weliba internetyada maanta ugu fudud hal laxda daqiiqad keliya caalamka waxaad ku gaarsiin kartaa atawxiid ku caddayn kartaa shirkigay ku caddayn kartaa ummado badanoo hore u arki jirin ku hanuunaya qaarna ay shakinayaan qaarna waa hanuunsanaayeen awalba ba hanuunsanaayeene iimaan iyo hibaat bay ka sii qaadaya kun daaciyan ila llahi marka adigu noqo mid ilaahay diinkiisa dadka ugu yeeraya waman axsanu qawla miman dacaa ila allah wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin ayaa ka war wanaagsan nin dadka ilaahay ugu yeeray keligii in la caabudo camal wanaagsanna isagu la yimid muslimiintaana ka mid aha yidhi ay muwaxidiin alla keliya caabuday sharaf iyo cizi karaamo wey waxaan ku soo gabagabaynayaa ashirku mudbir wa tawxiidu muqbil qof kastoo caaqila waa u muuqdaa shirkigiio sii cararaya hadba derbi kasii kufaya sii degdegay soo maa tawxiidkiio soo fuulaya jaranjarada oo shirkigii la hutaynayo maxaan ka wadaa ahlu shirkiga hadday dhuumanayaan ahlu tawxiidkiina soo socdo soo laisma bedelayo nacam nacam shirkulqubuur waa dumaya wuxuuna ku dumayaa qur-aanka la akrinayo maaha awood ciidan iyo raganimo kugu jirta iyo inaad eh, maaha qur-aanka iyo xadiidkaa shirkiga duminay iyagii baan hanuun la jecelna baadida inay ka baxaan baan jecelna haddii shirkigooda madaxa loogu salaaxo weligii mushrik buu ahaanaya adigina cadaab baad aadaysa maxaa yeele waad qaris ha qarinina marka si xikmadaysana u cadaynayna waa kula dagaalamayna waxaan leenahay waxaan waa baatil hadduu doodayo waa kula doodaynaa haddii uu ogol yahay waktianu si waktigaan siinaynaa ha ilaa aakhirka dambe hadda meeshaan isla marayna xaggee wa aan ishabaarno aad baan u jeclaan laha shacbaankan gudihiisa inaan ku kala baxno masaladaas oo ay keenaan ama odayga biyamaalow joogo haddaba magaciisa sheegay hebel jiilaani oo maanta layga tusayo internetyadaan ka arkayo le waa mufti mufti maahan ii sheeg hogaamiye ruuxi waa ruuxi iyo somow oo cadcad isaguna maba qarsadaba munaaqabkaan soo celinaya ku hayo iyo kuwan kale la yidhahda jigjigayo hargeysay ka canacaraysan yihiin dhammaan isu imaado burhaanta iyo karaamada isku darsada bannaankaan wada imaanaynaa isku darsada ka ducadiinna waxaad akhrin kartaan soo akhrista haddaad guulaysataan calankii qaadiriya geeski gees ka taaga waddanka kuwii tawxiid sheeganayna allah idinka qabtoo gubayba haddaad guulaysan weydaan maba guulaysanaysaana intii adinka idin raacday oo dhan baa hanuunaysa marka allah adinka idin gubo maxaa yeelay ilaahay marka la baryo mubaahalana ay noqoto waxaan deg deg u rajaynaynaa inuu ka soo jawaabayo rabbulcaalamiin maxaa yeeley waxaan isku haysannaa ilaahay keliya iyo ilaahay cid lagu daro wallaahi arrin weyn waay hadday caqli yeeshaan oo yidhahdaan habaar ma gelayno waa raganimo ay u hadlaan sidii sharxabeel ninkii odayga ahaa ee wafdigii najraan hogaaminayey ee nasaaradii nabiga alla uu yidhi la dood oo haddii adoodii ay diidaanna la habaartan nin internetka maalin wada soo qora wuxuu yidhi qolada aayaddaasuu ku soo degtay faman xaajaka fiihi min bacdi maa jaa'aka min alcilmi faqul tacaalow nadcu abna'ana wa abna'akum wa nisaa'ana wa nisaa'akum waanfusanaa waanfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allaahi cala alkaadibiin aayaddaas dadkii ay ku soo degtay nasaaro waayo muslimiinta dhexdooda ma ahayn isagaa ka dhacsan marka annaga qabuuriya muslimiinba uma naqaan mushrikiin iyo muslimiin wey maaha muslimiinta dhexdooda marka hadda adaa moodaye nin awliyada caabuday iyo nin alla keliya caabuday ma isku diinba maya mushrikiin baan la doodaynaa marka annaga murjiadii baasha qarnaya ma waxaan la doodayna oon la habaartamaynahay dad aan iskaga soo horjeedna asalkii wa salaad iskuma haysana iyo soon iyo zako maxaan isku haysanaa atawxiid nin ilaah u shariig yeelay muslim maaha marka aayaddaasuu mushrikiin iyo waxay kusoo iyo nebiga soo ma ahayn muslimiin iyo nasaara haddana waa qabuuriyiin iyo muwaxidiin bannaanka ha yimaadaan si aan isu habaarno haddii kale laba mid baa laga doonaya waa toobad keennay gacanaan taaganay iyo ma habaartamena habaaru ma jeedno laakiin dacwadeenna aan wadnay halkaasu ku istaagtay maxaa yeele sharxabeelba ba wuxuu yidhi ma habaartamayno laakiin waxaad waxaadna weydiisaan iyo ducaaddiinna a ogolna nagu dhex wada taa marka qabuuri lagama sugaayo maanta se u madax adageen u kibirsa marka loo fiiriyo dacwadeenni waa dantay qabri dambe loo yeeran maayo munaaqibkana waa xareennay bal waxaa rabtaan noo sheega adinku tawxiid noo sheega ma laga sugaa u maayo say isula qumayiin baarka isula leeyihiin haddaa isla qumantaa dee bannaanka ima waana sabaarno miyaadan ku kalsoonayn ilaahay inuu kula jiro soo kuma kalsoonin ad diin haysato alla adig ku taageersan yahay haa ilaahay meesha uu taageersan yahu ayidaa waana beentaa kuma taageersana ilaahay ilaahay shirki ma taageero ina allaha bariin min almushrikiin ilahay mushrikiinta beri buu ka yahay annagaan rumaysan tawxiidka aan wadno ilahay inuu taageersan yahay keligii in la caabudaan wadnaa nebi maxamedna in la raacaan wadnaa ilaahay waddadaasu taageersan yahay taada ma ahan bannaanka imo haddii nimankaasi labada arrimoodba laga waayo inay gacanta taagtaan iyo inay habaar la iman waayaanoo shibtooda ku ahaadaan horta ka harimayno taa ku bishaaraysta intaan noolahay anigii saaxiibadayba cagtaan cagta u saarayna waaba jabeenay cagta ayaa cagta loo saaraya laakiin waxaan rabaa dadkii badnaa ee ku sirnaa ee laga yaabo isla ninkan waa tukadaaye awliyana ha u yeerto laakiin xajkii dhaweytu u aadee masaakiinta waxbuu siiyaaye salaada salaad kuma dare salaatuleyl buu istaagaa inaad ogaato waxaasoo dhan waxba kama jiraan waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan manhuura camalkao dhan maxaa burburiyey shirk lain ashragta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin inaadan shaki markaad ogaato ilaahay kuwaas ku fahamsiiyey inaad ugu shugri noqdo xarigga ilaahay ku dhegto magacii alla bixiye magac ka dhigato almuslimiin intaha alamr nabigii allah raac muslimiin ku dheg shirki meeshaa ku aragtana waxaad tiradaa ufin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illaah waxaan sugayaa oo adinkan idinka codsanaya qof walba inuu soo qalqaaliyo war soo xaquma taagninsaaad ord gala maaxaadin ku dhacay waa la caraabiyaa bal inuu soo xanaajiya xataa ugu yaraan oo yihaha mar walba maxaa nalaku waanjabaya yaa dhaarta naga xiga miya allah nalaka xiga mid alla inuu soo faniinayaan sugaya waana arki doontaan hadday waxoogaa wax ismoodeen qaarkood inay yimaadaan bannaankaasaa la isku habaarayaa ilaahay baan wada tuugayna ma garanayo anigu meel ka sokayso oo dadkaa lagu soo qaban karo haddii laakiin alla midkaa tuugtamay ee habaarka galay alla meeshu ku halaago caalamkii oo daawanaya qalabkii warbaahinta lagu daawanay alla ku halaago nin dambe oo qabuuriya la sheeganaya male bal ummado kalea ku hanuunaya waddamo kale jira oo maanta ciid ka cunaya qabuuraha ciidda ka cunaya dacwadeenna marka dacwo muqdisho iyo geeska afrika iyo ku saabsan maaha dacwa caalamiya wey waa laa ilaaha ila allah ilaahay idankiina way sare maraysaa baatil badan oo soo shaqeeyeyna wuu dumayaa hoos buu aadayaa jazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam